bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaah wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacdu alfaslu saadis fasalkii lixaad aliimaanu bikutubi illaahi tacaala eebbaweyne kutubtii uu dejiyey la rumeeyo ayaa fasalkan lixaad ku saabsan yahay alfaslu saadisu xashirkii lixaad wey siduu kitaabka u qoran yahay fasalkii lixaad alimaanu rumayn bikutubillah baweyne kutubtiisii la rumeeyo taxalaa korhay kutub markii la yidhaah qur-aanka u gaar maaha waxaa soo gudagalaya wixii eebba kutub dejiyey idaylkeed oo dhan baa hoos imanaya tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan iyo suxufu ibraahiima wa muusaa yu'minu lmuslimu qofka muslimaa wuxuu rumaysan yahay bijamiici maa kutub idaylkeed ansalallaahu eebba dejiyey tacaalaa eebba korahaye oo min kitaabin kitaab la arkaba kolka iimaanka iyo camal falka waa kala yihiin wixii kutube badejiyey dhammaan ahaan baa loo rumaynaya laakiin xagga camalfalka iyo dhaqanka qur-aanku noqonayo marka maxaa lagu dhaqmayaa qur-aanka maxaa la rumaynayaa wixii kutub soo degay oo qur-aanka uu ka mid yahay ee alle ka yimid hidaydkood baa la rumaynayaa kutub xaqa oo eebba dejiyey nebiyaashiisana uu ku dejiyey uu una dejiyey inay addoomihiisa ku dhaqmaan laa tadlimuuna walaa tudlamuun cadaaladii ebe adiga inaadan lagu dulminin adna aadan wax dulminin bay kutubtu giddigeed caddaynaysa yu'minu ilmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bijamiici maa wax dhammaantii anzala allaahu eebba weyne dejiyey tacaalaa korahaye oo min kitaabina wamaa buu rumaysan yahay hataa eebba uu siiyey bacda rusulihi kulligeed maahe rususha qaarkood eebba uu siiyey ahna min suxufin qur-aanka waxaa ku sugnaatay suxufi ibraahiima wa muusa markaa suxuftu waxay ka yar tahay kutubta kutubkuna waa weyn yahay suxuftuna waa yar tahay kolka hadday suxuftii yaryaray tahay ee rususha qaarkeed la siiyey sida ibraahim iyo muuse kale iyo kutubtii waaweyney ee rususha iyo nebiyaasha la siiyey oo dhan ayaa qofka muslimihii rumaysan yahay wa annahaa kutubtii iyo suxuftii kalaamullah eebba hadalkii wey kutubta idaylkeeda waa eebba hadalkiisa awxaahu eebba hadalkaas kutubta ku yaal wuxuu u waxyoodos u sheegay ilaa rusulihi eebba weyne rusushii uu diray ayuu u sheegay rusushana maxaa loogu sheegay liyuballiguu likay yuballiguu rususha inay gaarsiiyaan ummadaha canhu eebbaweyne xaggii sharcahu wixii eebba jideeyey wa diinahu diintii uu eebba dejiyey ayaa rususha ay ummadaha ka gaarsiinayaan wa ana acdama haadihi alkutub kutubta eebba kan ugu weyni badan ama kutubta ugu waaweyn alkutubu alarbaca afar kutub wuxuu muuminkii rumaysan yahay wa ana acdama haadihi alkutub kutubta eebba ka timid kuwa ugu waaweyn inay alkutubu alarbaca afarta kitaabta waa afarta afarta alqur'aanu alkariim kutubtaas ilaah dejiyey ee qiimigaa leh innaga aragtideenna waxaa kala weyn ama aqoonteenna ama maqalkeenna afarta imaam oo madhabka korka afarta madhab waxay hoos imaanayaan qur-aanka laakiin afarta kutub mid la arkaa waa madax bannaan yahay injiil nebiyullaahi ciisa lagu dejiyey tawraat nebiyullaahi muusa lagu dejiyey kitaabka zabuur la yidhaah nebiyullaahi daawuud baa la siiyey alqur'aanu alkariim nebi maxamed baa lagu dejiyey afar kitaab oo kale madax ah oo midba nabi la siiyey ee ummaday ku dhaqmi jirtay towraad yahuud injiilna nasaar zabuurna banuu israa'iil waa isla iyaga waa kala dambeeyeen qur-aankana innaga idan yaysaakiin darmin kutubta waa wax waaweyn oo eebba ka yimid oo nebiyaal la siiyey laakiin madhabku waa farac qur-aanka hoos imaanayo araw rijaala aragti culumo wey sawaabna noqon karta gafna noqon karta oo iyagii naftooda radia allahu canhum goortay ku hadleen ay kadib ka noqdeen qaarkeed marka maqalkeenna waxaa ku badan madhabka afarta madhabood baa ku badan laakiin afarta kutub waxaa laga yaabaa intiina badan hore inayan u maqan alkutubu larbaca afarta kutub alqur'aanu alkariim qur'aankan wanaagsan almunazalu ee la dejiyey calaa nabiyina innaga nabigeenna korkiisa lagu dejiyey muxamadina nabiga sala allahu calayhi wasalama watawraa kitaabkii labadu kitaabkii towraadaha almunazalatu towraadii la dejiyey calaa nabiyillah eebbaweyne nebigiisa korkiisa lagu dejiyey muusaa calayhi muuse korkii assalaam nabadgelye ha aato waa zabuur kitaabka magaciisa zabuur la yihaa waataynaa daawuuda zabuurow towraataasay qur-aanka ugu xusan tahay inaa anzalna tawraata fiiha huda wa nuuru qur-aankana inahu la qur'aanu kariim wazabuur almunazalu zabuurkii la dejiyey calaa nabiyillah eebbaweyne nebigii nebigaa korkiisa lagu dejiyey daawuud aha nabiga calayhi daawuud korkii casalaam nabadgelye allah yeele walinjiil kitaabkii afraadu kitaabka magaciisa injiil la yihaah almunazal ee la dejiyey calaa cabdillah eebbaweyne addoonkiisa korkiisa lagu dejiyey wa rasuulihi rasuulku diray korkiisii lagu dejiyey qola lagu burus celinaya oo nebiyullaahi ciise cabdinimada u diidan rasuulnimada u diidan meelo ka weyn la mahmaahanayo iyagaa loo dan leeyahay almunazal injiilkii la dejiyey calaa cabdillah eebbaweyne addoonkiisa korkiisa lagu dejiyey wa rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisa korkiisa lagu dejiyey kuma ciisa ciise aha waa cabdi rasuula malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi wajacalnaahu mathalan libani israa'iil calayhi naftiisa korkii asalaam nabadgelyo ha ahaate wa ana alqur'aana alkariim afartii kutub haddana u imo ana alqur'aana alkariima qur-aankan wanaagga badan baa acdamu haadihi alkutubi afartaa kutub ee la diijiyey kan ugu weyni badanna waa qur-aanka kariimka limaada inta iyaga sheegeen iyo ka badanba waa sheegay marka waa ka daa'ira weyn maxaa jira kutubtaa hore ama rusushii hore reereerun bay u gaar ahaayeen walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi wa ilaa caadin waa qabiil magicii caad akhaahum huudan wa ilaa hamuuda waa qabiil magicii hamuud akhaahum saalixan wa ilaa madyan waa qabiil magicii madyan akhaahum shucayban id qaala ciisa bnu maryama yaa banii israa'iila inii rasuulullaahi ilaykum idan waxaad aragtaa rusushii nebi maxamed ka horreysay inay reer u gaar ahaayeen oo laleeyahay nin la arkaba qawskuu ka dhashay ama qoladiisii waa loo dir laakiin nebi maxamed maxaa lagu yihi qul yaa ayuha annaasu inii rasuulullaahi ilaykum jamiican wa arsalnaaka linnaasi rasuulan wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin basharkiiba wuu ka sii baxay idan isaga risaaladiisa waa caam oo diridda la diray mid guud ahaaneedo basharka wada gaarteen qabiil ku koobnayn sidaa daraaddeed baa kitaabkii lagu dejiyey wuxuu noqday kitaab intii kutub ahayd ee hore waxay sheegtay iyo ka badan ba sheegay allaahu nazala axsana alxadiidi kitaaba mutashaabihan axsana alxadiid inta kitaab la dejiya ka ugu qiimi badan wey waatabicu axsana maa unsila ilaykum min rabbikum markaa dunidaaba iska tatabgaabnay laakiin maanta heerkii ugu dambeeyey gaartay adduunyadiibaa baaluqday heerkii ugu dambeeyey gaartay basharkiibaa badiyo baxarba buuxiyey kolkaa rasuul guud ahaan oo ku filan oo nebi maxamed oo kalea iyo shareeco guud ahaaneed oo caama oon waxwal laga waayin wax walba lagu sheegay ayaa loo baahnaa wa ana alqur'aana alkariima acdamu haadihi lkutub kutubtaanoo tana kan ugu weyni badan wey waalmuhaymin ilaaliya ama kormeero wey calayha cala alkutub kutubtii ka horreysoo dhan buu ilaaliyaa idan wuu ilaaliyaa macnaheedii waa maxay waxa weeye wixii qur sheego ee uu towreed ka sheego amuu injiil ka sheego amuu zabuur ka sheego run wey wuxuusan qur-aanku sheeginna been wey idan waxay gacanta ku hayaan been wey siday u barxaayeen oo boolboolkii la arkaba ama baabihii la arkaba kis ugu daraayey aana yaroo barax laga badiyey qiyaas biyo aan saleelay noqonayo kolkaa waxay maanta gacanta ku hayaan waxba ma aha waxay silciyeen isxariiriyeen magaceedaadna ka garanaysa injiil markaynu ka soo qabanno injiili luuqa iyo injiili mata iyo injiili barnaaba iyo injiili yuxanna afar nin magacoodu awa injiilullaahi awa ilaan kutubtan iyagee waaweynan sheegayno nabi kuma magacaawna qur-aanka nebi maxamed baa le la oran maayo male shaqana kuma le injiil ciisaa le maya towreed muusaa le maya zabuur daawuud baa le maya allaalehe waa la siiyey qoladaas kolka qur-aankii maxaale kalaamullaahi baa la yidhah ma odhan kartaa kalaamu maxamed maya kitaabu maxamedna maya waa la siiyey laakiin allay ka timid idan injiili barnaaba barnaaba maxaa keenay meesha hadday injiilshii ilaah keenay ee ciise la siiyey waxa weeye niman kala dambeeyey atbaacdii nabi ciise rumaysay ka mid ah akhyaarna ha diintana taqiinay aragtidoodii ashbahu maa takuunu bilmadaahib kolka waxaan injiili barnaaba injiili yuxana injiili murqus waxaa la leeyahay xoogaa waxay u dhowdahay madaahibka oo kale amaa injiishii eebba dejiyey ee ciise lagu dejiyey waxba lagama hayo waa luntay waxaanana baabi'iyey yuriiduuna liyudfiu nuura allahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurihi walow kana alkaafiruun qur-aanku wuu baabi'i lahaa haddii bashar loo wakaasho ilaalintiisa sida injiil iyo towraad iyo zabuuru baaba-een ee bashar loo wakaashee la yidhi bima istuxfiduu min kitaab illah qoladii lagu dejiyey kitaabkii eeba waa kaasa ilaashadaa la yidhi wax bani aadam loo wakaashay waa lumaayo adigaaba garan waaya waxaa jeebkaa ah ku jira baad meelaha ka goobtaa meel intaad garan weyda yaa kitaab ilaalin karaay sidaa markay dhacday kadib baa eebba qur-aankan kariimkaa yidhi inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu lxaafiduun wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazal waa lagu dhix waayey marka waa la loodin waayey waa la dhaqaajin waayey waa wax ilaah ilaalinaya waxaad garataan kolka mundu arbacata cashara qarnan kun iyo afar boqol oo qarni iyo weliba xoogaa dheeraada uu qur-aanku degsan yahoo jooga waxna laguma darin hal xaraf waxna lagama dhimin hal xaraf saa laguma dhace colkiisana bismi illaahi maashaa allah inta kitaaba ka soo horjeedeen nacab ilaa markuu soo degayey ilaa yawmina haada colkiisa laa xasra walaa cadad koobid iyo tiro ma leh inta nacab laakiin ma ku dhacaan maya maxaa hortaagan innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu lxaafiduun wax lagu daray male wax laga dhimay male kolka isaga wuxuu ka sheegay baa jira haddaba kuwan le injiil baan haysanaa iyo kuwa le towreed baan haysanaa iyo kuwa zabuur sheegaya annaga qur-aanka haysanaa ku dhaama maxaa jira qur-aankii baa ka warramay kutubta run buuna ka sheegay iyaguse run ma haya sidaa daraaddeed baa wixii nabi ciise ku hadlay qur-aankana caddeeyey bay garab marsan yihiin hataynu qisadii ciise akrinay darsigii hore ku darnay sidii loo dhalay suuradoo dhanba magaca suuratu kaayaan dhahna inaga suuratu maryam baa la yihi maryam iyo ciisay qaadaa dhigaysa idan annagaa ciise iyo maryamaba ugu xog roog ama iyaga maya waxba gacantooda kuma jira kolka walmuhaymin kormeere ilaaliyo weeye qur-aanka calayhaa cala alkutubi asaabiqa wixii kutuba ee ka horreysay idaylkeed buu ilaalinaya ku kor degan yahay wuxuu ka sheegaa runa wuxuu ka anfiya alla kama jira waannaasikh qaarna wuwa bedelay ka bedelay wey lijamiici sharaa'ixihaa kutubtii hore waxyaalihii axkaamee lagu jideeyey yuu nasakhay qur-aanka wa axkaamihaa guddoomadeedii iyo xukunkii ku yaallay ayuu qur-aanku nasakhay wixii uusan nasakhin wuu ayiday idanka qaarkeed nasakhay qaarkii kalena gudaha ku wata kormeero wa ah, ugu qiimi badan alqur'aanu alkariimu wadalik sidaa inuu yahay qur'aanka aanka liladila tusaalyaal baa na tusinaya annaqliya rabbiga rasuul laga soo guuriyey asamciya la maqlay iyo waladila daliilyaal alcaqliya garaada alaatiis imanaysa aladilatu naqliya wixii daliilee la maqlay yaa aruurin karaya ee kutubta eebe ku yimid waxaa weeye tusaalun baa laynaga siinaya hal adilatu naqliya midka koowaad waxaa wey amrullaahi eebba weyne faridi tacaalaa korahaye biliimaani uu rumayn eebbanna faray bihaa kutubtuu dejiyey la rumeeyo kutubtii uu dejiyey inaylkeed la rumeeyo qur-aanka keliya fii qowlih baaba kan qowlka eebba uu nagu faray inaynu rumayno wixii kutuba ee alla deji hidaylkeed qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aaminuu xaqa aamanuu xaqa rumeeyow aaminuu rumeeyo sidaan oo kale aamanuu aaminuu inta markii hore iimaan naloo sugay oo yaa ayuha aladiina aamanuu baa haddana iimaan nala faray aaminuu layihi yaa ayuha nabiyu taqi llaaha oo kale sow nabiga awal taqi ma ahayn isagoo taqi ahaaba itaqi laha la siinayo sidaan oo kale marka wax la yahay la isfaro wax la yahay marka la isfaro oo waxaa tahay haddana yeel lagu yihaa mufasiriintu laba ra'yi bay leeyihin ra'yiga loo badan yahay waxaa weye tawkiid wey oo kii horey lagu faray unbaa lagu adkeeyey waa loo badan yahay ra'yiga labaad waxaa weye takmiilu ra'yigaasaa caafimaad qaba maxaa jira nusuusta qur-aanka iyo xadiidka laba macnoo kala duwan hadday kutusi karaan in la iskoorsaa la isku jacburiya maya marka markaan tawkiid ka dhigi lahayn taasiis macno madax banaan baabaan u heli karnaa waa maxay iimaanku intee ka kooma alimaanu bidcun wa situuna shucba aw bidcun wa sabcuuna shucba faclaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadatu ladaa cani ariiq kolka aaminidu maxay noqotay iimaankiina dhamaystirta wey iimaankii markaa ilaa toddobaatan iyo dhowr qaybood baa nabiga ku sheegay ama dhowr iyo lixdan qaybood buu nabiga ku sheegay laa ilaaha ila allah ay ugu korayso qodax jid laga qaadana ay iimaankii ka mid tahay waalxayaa-u shariigta waxa xun laga hakado shucbatun minhu waa qeyb iimaanka ka mid a ah. idan iimaanka hadduu sidaaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina xaqa rumeeyow waabad rumayseen aaminuu dhammaystirta wey oo toddobaatan iyo dhowrkii qaybood ee iimaanka ah intiiba la imaada taqwada waa sidoo kale saddex qaybood wey kolka waabaad xabsataayo taqi waa tahay laakiin taqwada darajaadkeedii giddiga dhamaystiro giddiga dhamaystiro idan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow aaminuu billaah eebbaweyne rumeeya waa soo tilmaanay eebe wa rasuulihi rumeeya waalkitaab rumeeya aladii kitaab nazala nuzila qiro kaloo sabxiyaa kitaabkii eebba dejiyey calaa rasuulihi qur-aanka wey rasuulkiisa maxameda korkiisa uu ku dejiyey wahuwa alqur'aanu alkariim walkitaab rumeeya aladii kitaabka anzala qira wey unzila qira wey la dejiyey min qablu hadda ka hor kolkaa kutubtii hore waalkitaabi aladii unzila min qablu qur-aanka ka hor wixii kutub la dejiyeyna rumeeyo waa daliil daliilka labaad ee naqliga ikhbaaruhu eeba warramidii wey tacaala eeba korhay canhaa kutubtaa horeen sheegnay buu eebba ka warramay fii qowlihi eebba qowlkiisa allahu eebba weyn laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa eebba maahaane alli alxayu nolol rasmi a noolaa alxay ilaahii noolaa nolosha eebbiiyo nolosheenna aad bay u kala duwantay awalan nolosheenna waa mid eebbeyna siiyey wey midda eebbena sifatun qaa'imatun bidaatihi tacaala wey tilmaan tilmaanihiisa kamidow oo eebbe ku quntay wey teennana wax eebbe ina siiyey nolosha berina uu qaadan doona wey shalana ma aynan hayn berina wuu qaadan doonaa idan nolol layna siiyo aynaan lahayn wey sidaa daraaddeed baa qofka hadduu isdilo waa la isagaa isdila dan ha looga baxa lama le marka naftaan uu bixinaya ma isagaa nafta le ma laha ilaah baa naftaan le eebbana wuxuu u abuurtay naftaan inay caabudo in labada bure lagu dhufto kolka saa darteed baa eebbana leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman waman yafcal dalika cudwaana wa dulman fasawfa nusliihi wa kaana dalika calaa yasiira walaa tulquu biaydiikum ila taaluka kolka sabab iyo mubaasharo midna naftaada ha u dhowaanin adiga malihid xadiidkii imaamu bukhaari nabiga ka sugnaaday qofka naftiisa dila naar baa la geynayaa waana lagu waarinayaa baa soo aroortay qiyaamadana wuxuu imaanayaa wuxuu isku dilay isagoo gacanta ku hayo oo hadduu mindi isku kala gooyey isagoo mindi isku walaaqaya qiyaamo la keenayo xarig hadduu qoorta gashadayna isagoo mareegtii madaxa gashanaya yaa la keenaya sun waraba hadduu cabayna isagoo koobkii afka ku haya yaa la keenaya shahaada looga dhigaya hadduu kaniini liqay isagoo liqa yaa la keenaya wixii uu isku dilay isagoo gacanta ku haya markaa jariimada uu gudo gelayay ee naftan uu qaadayay ayaa qiyaamada la keenaya cadaabkaa lagu waarinaya saa nafta isaga male idan xayaatadeenna waa xayaato eebana siyaynaan lahayn eebatiisa isagaa iskale kow laba xayaatadeenna awel iyo aakhir bay leedahay horay bilaabataa la yaqaanaa waxay bilaabatay markaad caloosha afartaa ku jirtay boqol iyo labaatan habeen afar biloodu arbaciina nudfa arbaciina calaqa arbaciina mudqa huma yursal ilayhi almalak fayanfuqu fiihi aruux waxayna baxday u dambaysay goortay dhammaatay kundaraaddii lagu qadaray likulli ummatin ajal fa idaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun idan nolosheenna awal iyo akhir bay leedahay mid eebba meelay ka bilaabatay meel ku dhamidna male haalitan nolosheenna cawaarid badan bay leedahay intaad nooshahay jirri iyo gabow iyo isbeddel iyo cayil iyo caatanimo iyo intaasaa kugu timaada nolosha nolosheeba wax ku yimaada male sidoo le wa wax ku imaanaya male idan noloshiisa waa nool sidaas laasimsatay alcilmu waalqudratu waasamcu waalbasaru wa jamiicu sifaati daatiya kolkaasay nolosha eebe aqoon aan wax ka qarsoon jirin awood aan wax ka hor imaan kara jirin maqal aan wax seegan jirin arag aan wax ka dahsoon jirin bay noloshiisu leedahay haddana inaguna maya eh. kilomitr ka badan wax ugama jeedi karno alxayu alqayuum mubaalago wey eebba ku filaan badan wey unkiisa tirada badan toddobada cir iyo toddobada dhul iyo waxa ku dhaqan iyo waxa u dhexeeya waxba jira waxba xar jira waxba meelu jiraba intaasuu cadaaladdiisa yuu gaarsiiyey wax ka dayacan ma leh alqayuum eebba ku fillaan badan wey nazala eebba waa dadejiyey calayka adiga rasuulkaa ah, korkaaga alkitaab qur-aan buu ku dadejiyey bilxaqi run cad buuna kugula dejiyey xaq buu kugula dejiyey run cad wey maxay tahay runta cad kitaabkan waxalla wuxuu sheegay xaq wey hadduu adduunka warramay iyo hadduu aakhiro ka warramay iyo hadduu ummadihii inaga horreeyey ka warramay iyo hadduu inaga noo garqaybiyey wa tamat kelimatu rabbika sidqan wacadlan sidqan fi lakhbaari wacadlan fi laxkaam kolkaa kitaab xaqa qowluhu alxaqu wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazal kolkaa liyucbad wayushkar wayudkar xaqi waka ee bayn la caabudo oo lagu mahdiyo oo la ammaano xaqaasuu la soo dejiyey musadiqan kitaabka qur-aanka wuxuu rumaynayaa bimaa bayna yadayhi wixii kutubaha ee ka horreeyey ee eebba dejiyey oo dhan buu rumaynayaa wa anzal eebba wuxuu kaloo dejiyey attawraa calaa muusaa buu ku dejiyey walinjiil calaa ciisaa buu ku dejiyey min qablu qur-aankan ka hor ayuu kuwaana dejiyey hudan inta kutuba qur iyo tawraat iyo injiil iyo zabuur suxufi ibraahima wa muusa isku dar maxaa loo dejiyey hudan linaasi baa loo dejiyey dadkaa lagu toosinayay qallooca dalaalka shirkiga kufriga jahliga qawmiyada kibirka waxaas xun oo dhan baa dadka looga hanuuninaya marka xaggee hanuun laga helaa qur-aanka laga helaa wasadaqa allahu fii qawlihi fa imaa yaatiyanakum minii hudan xaggee hanuun ka yimaada eebuu ka yimaadaa xagee ku sugan yahay kutubtiisa markaasaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waman ibtaga alhudaa min gayrihi adalahu allah meelaan qur-aanayn markaad hanuun ka doontay yaad lunsan tahay nafteedii adaaba lunsan fa imaa yaatiyanakum minii hudan haddii aniga eebaa xaggayga hanuun idinka yimaad labuu ka koobmaa hanuunka kitaabun wa rasuulun labadaa wey kitaab la dejiyey iyo rasuulku bar adiga waxaan hanuunkii ma taqaaniin haddii xaggayga hanuun idinka yimaad oo kitaab aniga eebbaan dejiyey iyo rasuul idiin bara haddaan idiin soo diray dadkii laba wey faman itabaca hudaaya falaa yadilu fi dunya walaa yashqa fi laakhira waman acrada can dikri hidaayadii qofka diidana faina lahu maciishata danka faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun idan ciladii baa laynoo sheegay kutubtaa waxaa guddigood loo dejiyey hudan toosin linnaasi baa la toosinaya wa anzala alfurqaan eebba qur-aankii buu dejiyey oo qur-aanka yaa furqaana lagu magacaabaa tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira furqaan wahuwa alfaasilu bayna alxaqi waalbaatili waalxalaali waalxaraami waasaxiixi waalfaasidi xaqa iyo baatilka xalaasha iyo xaaraamta saxiixa iyo faasidka kan kala saara baa furqaan la yihaah qur-aanka wey wa fii qawli eebba qowlkiisa gudihiina waa ku sheegay subxaanah eebla-aan badana ah, eebe wa tacaala dhaliilse u dhan tahay kor buu ka jira wuxuu yidhi eebe wa anzalnaa waa dejinnay ilayka adiga rasuulka maxameda alkitaaba qur-aan bilxaqi runcad baan kula dejinnay musadiqan isagoo rumaynaya lima lima kutub bayna yadayhi qur-aanka ka horreyso min alkitaab jinsiyaaso wey wixii kutub degay kulligeeda wa muhayminan isagoo ilaalinaya calayhi kutubtii hore loo dejiye wey wa fii qowlih eebba qowlkiisii jalad qudratuhu awooddiisaa weynaatay wa aataynaa daawuuda zabuura wa aatayna waxaan siinay daawuuda nebi daawuud zabuuran kitaabkaasaan siinay wa fii qowlihi eebba weyne hadalkii qur-aankuu ka hadlayey wa inahu qur-aanka latanziilu rabbi alcaalamiin uunka rabbiga lehee maamula ee hanta dejintuu dejiyey wey waxaa lagu baabi'iyey wixii qur-aanka meelo kale madaxa u gelinayey in hadaa ilaa sixru yuuthar in haadaa ilaa ifkun iftaraahu waacaanahu calayhi qowmun aakharuun in haadaa ilaa qowlu lbashar in hadaa ilaa asaatiiru lawali in hadaa ilaa khuluqu lawali wixii oo dhan baa la baabi'iyey wa inahu qur-aanka latanziilu rabbi alcaalamiin uun idaylkii allaha leh abuurtay maamula kii uu dejiyey wey oo yacayba ka soo qaaday oo dhulka keenay nazala waxaa la degay bihi qur-aankaoo la yimid dhulka alruuxu alamiin malaku jibriil ogaanay meeshuu qur-aanka ka yimi axadkii keenayna baranay laakiin markii qur-aanka la keenay xaggee la dhigay dadka maa loo qaybiyey boosta maa la dhigay sanduuq maa lagu xiray intee lagu dejiyey calaa qalbika adigan muxameda laabtaada korkeeda aa qur-aankii lagu dejiyey waxaan noo haray marka meeshuu ka yimid ogaana oo ilaaha dejiyey axadkii loo soo dhiibay ogaane waa malaku jibriil meeshii lagu dejiyey ogaane waa qalbigii nebi maxamed cilada loo soo dejiyey waa maxay litakuuna min almundiriina bilisaanin carabiyi mubiin waxaa la rabaa inaad u digto litakuuna likay takuuna ayuha rasuulu lkariim inaad ahaato darteed baa qalbigaaga loogu dejiyey min almundiriin nabiyaashii digi jiray rusushii ummadaha u digi jiray inaad ka mid noqoto ayaa lagugu dejiyey waxaan oo dhamman intaa markaan ogaanay allihii dejiyey jibriilkii loo soo dhiibay nabi maxamedkii lagu dejiyey qalbigiisa iladii loo dejiyey in laysugu digaa afkees ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin afkuu ku yimidna afkii carabiguu ahaa in marka afka carabiga lagu dejiye nabteeda ulajeeday lahayd iyadana la sheegay fii suurati zukruf inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun bal horta idinka caraba garta oosbeledkiina qur-aanka ku yimid oo walaalkii nabi laga dhigay lagu soo dejiyey ee afkan ku dhaqmi jiray ee dacwada waasaaliya unuga adinka garta markaad garatiinna xijaaz waa carabi mubiina aan shaki ku jirin idan waxyaalaha suuqa looga hadlo carabi ha u qaadanin shunu intii la yihaa ama shuu la yihaa ama shuwaa la yihaa ama caawis eeh lagu yiraa ama nagullag lagu yiraa waxaas carabi maaha waxaasoo dhan carabi maaha suuqi baa la yihaa carabiga mubiinkaa ah, baaba xuruuftiisaa kooban siddeed iyo labaatan xarafuu ka koobmaa alif markii laga bilaabo ilaa ya la gaarsiiyo intaasuu ku noqnoqdaa xuruuftaas markii laga baxo waxaa lagu hadlaa carabi maaha iyadii markii la qallociyo lagu dheelana sida nagullag oo kale naquulu laka wey haddii naquulu laka la yidhaa carabigii qunaawi laakiin naqul lak haddii la yidhaa makhrajan wa sifatan wa xuruufan lagu dheelo carabi maaha makhaarijay leedahay xuruufta sifaatna waa leedahay idan bilisaanin carabiyi mubiin haddaba carabi mubiina reer ku dhaqmo caraba lama arko meel u yaalla lama arko allaahuma kutubtuu ku yaallaa carabiyin mubiin kutubtuu ku yaallaa dhaqanada kuma jiro caawis e kutubay ku taalla maaragta laakiin maadaa turiidu nabad wey maadaa turiidu maxaad doonaysaa nabad iyo caano wey caawis e bilishaanin carabiyin mubiin yuu ku soo degay idan qur'aanka isagaa qaamuusu ah luqa alcarabiyuu ku soo degay iyadii runta ahayd buuna ku soo degay isagaa marka waxaad arkaysaad ku garanaysa intaa makhluuqa eebba uumay ee muslima ee ajnaastu afkooda kala duwanta een hadday wada wadahdaan saf garanayn adiga iyo indunuusiya bakistan iyo uganda maad ka garanaysa iyo nigeria iskaran maysaan laakiin bal faatix ha akriyo qur-aan ha akriyo u akrisu u akrinayo qur-aankii baa markaa idin kulmiya isagaa bilisaan carabiyin mubiina qur-aanka markii laga baxana yuuyaabay soo baxaysa arrinta haddaba waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo qur-aanka luga carabiya mubiinuu ku yimid aan maanta gacan lagu haynin barashana u baahan haddaad isgodaan idinka oo cajami afrikaani baa tihiin xaggeed luga ka doonaysaan waa khaldantihin marka sababta waxaa weye haddaad taariikhda taqaanaan aimatu luga alcarabiya alcajim madaxda aan lagaga daba dhufanayn luga alcarabiya waxba maaha siba weyi ka soo qaad waxaa la yidhaha luqada marka laga hadlaayo idaa qaalat xalaami fasadiquwaa gabar indho dheer dheer oo ilaah basarkeed indhaheeda dheerdheereeyey oo meel dheer wax ka arki jirtay ayaa waxay aragtay lagu beeniyey maana lagu baaba-ay sideedii bay noqotay markaasaa go-aan la gaaray xadaami waxay ku hadashay ha loo rumeeyaa la yidhi siba weyi markuu luqal carabiya ka hadlo warkiisaa jira waana ruus ibnu malik markuu luqal carabiya ka hadla laga daba dhufan maayo gadaashii lama hadli karayo waa andalos wey maxaajimu luga qolada leh fayruus abadi iyo qaamuuska iyo nimanka luga alcarabiya uwaa yeelkaa waa xajami luga alcarabiya barashay rabtaa dhalashadeedii waa dhamaatay asxaabtaa u dambaysay quruntaa hore ee nabiga iyo raggiisii baa luga alcarabiya oo fasiixa yaqiinay kolkay xaajim ku darmatay islaamkiina fiday laysdhex booday luqadii waa dhuntay waxaan ka mid ahayn baa ku darmay sida barnaamij iyo telefisyon iyo waxaasoo kale carabinimaa loogu dhaqmo carabina maa ah barnaamij wahaakada idan luqadii barashay u baahan tahay caloosha lagalama soo baxo wasadaqa allahu fii qowlihi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an waxaa taqaanaan idinkoo la arag baa caloosha laga soo baxay tacallam walaysa almar'u yuuladu caaliman sheekh lama dhale been been wey marka ilma xalay dhashay aan leenahay sheekh cabdiqaadir jilaani cabdiqaadir jilaani maa u bixisa haddaad sami doonayso sheekhnimo ka sug xalow dhashay xaaji cabdallah loo bixiyey ma jiraan tacallam waxbaro oo haddii markuu dhashay loo bixiyey sheekh uweys ama sheekh cabdiqaadir waxbarasho muxuu ku fala waaba sheekh soomaaliyu yaallaa ah, sheekh aan weli dugsi gelin wuxuu yahay in la arki waxyaalaha minjaxaabinaya diinta ayay ka mid tahay tacalam walaysa almar'u yuuladu caaliman walaysa akhuljahli kaman huwa caalim isku mid maaha qof wax yaqaan qof aan wax aqoon wasadaqa allahu fii qowlihi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun idan carabiyi mubiin wa inahu intaan sheegnay inuu qur-aanku soo degaayo towraad iyo injiiliyuu ku wada yiilay wa inahu qur-aanka lafii suburi lawaliin raggii hore kutubtooda gudaheeda yuu ku sugan yahay wa fii qowlihi eeba qowlkii buu ku sheegay ina haada warkaan lasoo sheegay warkaas muxuu ahaa suuratu lcalaawi sabixisma qad aflaxa man tasakaa wadakara sma rabbihi fasalla kolka qofka isuufa oo rabbigiisa xusa ee tukada inuu liibaanay ina haadaa lafii suxufi luula kutubtii hor warkaan ku yaallay ina haadaa warka lafii suxuf kutuba warqada gudahood yuu ku yiilay adigu ilaa horreysee suxufi ibraahiima nabi ibraahim xaashiyihiisii iyo wa muuse ahaw saddex ikhbaaru rasuul rasuulka warramidii sala allahu calayhi wasalama bidaalika kutubtii ee buu ku warramay fii axaadiida xadiidyaal gudahood kahiiratin fara badan minhaa waxaa ka mid a qowluhu nabiga hadalkii sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga inamaa baqaa'ukum inagunala hadlaya haddaad ummaddaa tihin jiritaankiina fii man salafa fi ictibaari man salaf ummadihii idinka horreeyey intay noolaayeen ay adduunka joogeen iyo adinka intaad adduunka joogaysaan haddii lays ag dhigo waxay la mid tahay kamaa bayna salaati alcasri ilaa guruubi shamsi laga bilaabo salaada casr marka la tukado ilaahay qoraxda ka dhacdo intaa in la baad joogteen wey oo marka maalin adduunkao dhan maalin ka dhig kolka intaan ka joognay waa intee casarka markii la tukado ilaa qoraxda ka dhacdo intaa in la eg bay joogideennu ku qiyaasanta inamaa baqaa'ukum joogidiinu fii man salafa dadkii idinka horeeyay markii laydiin fiiriyo kamaa bayna salaati alcasri casarka salaadiisa ilaa khuruubi shamsi qoraxda dhixitaankeeda inta udhexaysa ayay la mid tahay wuxuu rasuulka yidhi uutiya ahlu tawraa yahuud baa waxaa la siiyey atawraata kitaabkii tawraadaha facamilu waa ku dhaqmeen bihaa towreed xataa intasafa nahaar subaxnimaa la siiyey lix saac markay joogaan waa muddo aada badan kolka kolka ina laga cimri badna arag inta udhexaysa casarka iyo maqribka saddex saac oo kale wey laakiin qoraxda markay soo baxda ilaa lix sac intaa udhaxaysa lix sac baa udhaxaysa haddaba towraad baa la siiyey yahuud facamiluu biha waa ku dhaqmeen xataa intasafa nahaar inta lix sac laga gaaro yay qurhnaayeeno markay maalintii bartankeedii la gaaray huma cajazuu kitaabka inay ku dhaqmaan ay sii wadaan waa ku cajziyeeno waa ka daaleen fa waxaa la siiyey qiraatan qiraatan baa la siiyey khayraadka waa qadar khayraadku waxaa wey waxyaalahan wax lagu beego oo kale sida suus iyo aanu dhahnoo kale khiraadan khiraadan xoogaa baa la siiyey humma uutiya ahlulinjiil lix shaac markii la marayey baa injiil timid humma uutiya ahlulinjiil waxaa la siiyey alinjiil facamiluu bihi waxay injiil ku dhaqmeen nasaar xataa sulliyat ilcasr inta laga tukado iyagu lix shaac ka bilow ilaa casrka laga tukado wax yar baa udhexey waa saddex saac oo kale iyagu intaasay wadeen kolkii casirka la tukaday huma xajazuu annaga injiilkuma dhaqmi karna yidhaah facduu qiraadan qiraadan kolkaa waxoogaa yuftuxul ajra ayaa la siiyey casar baan la maraya huma uutiitum adduunyadii baa dabateela oo dhammaada idinka waxaa laydin siiyey ummatu muxamedka alqur'aan facamiltum bihi qur-aankii waxaad ku dhaqmayseen xataa kharabat ishamsu adduunkii u ka dhammaado waa qur-aankii wadeen fa uctitum waxaa laydin siiyey qiraatayni qiraatayni mid mid bu awalha waa la labaleeyey labalaba tasniyo ayaa laga dhigay qiraatayn qiraatayn abaalgudkiinii intii iyaga la siiyey labalaabkeed baa laga dhigay dood bay qadimeen kolka iyagii haddaan nahay yahuud lix sac baan shaqaynaynay kuwaana saddex sac bay shaqaynayeen casri la tukaday ilaa qoraxda ka dhacdo haddaba saddex sac iyo lix sac laba goor bay isla egyihiin kolka annaga ina la siiyo khayraadayn khayraadayn bay ahay iyagana mid mid la siiyo maxaa wakhtigoodii oo yar loogu badiyey dood arag xataa kharabat ishamsu ilaa qoraxdii ka dhacday adduunkuu ka dhammaaday wey fa uctitum waxaa laydin siiyey khiraadayni khiraadayn faqaala ahlulkitaab ahlulkitaab baa dacwo oogay aqallu minaa camalan kuwan waa naga camal yar yihiino saddex saabay shaqaynayeen wa agharu ajran waa ajri badan yihiin qaala allahu eba wuxuu yidhi hal dalamtukum haddaad ahlu kitaab tihiin ma dulmi baan idinku sameeyey kuwa inaan wax u badiyey anaa ka jawaabi doona laakiin adinka maxaa idinka maqan wax kama maqna ee doodoodu waxaa weeye waxaana la siiyey ka badan kuwan maxay u helaan macnihii kale kolka in adiga wax kaa maqan yihiin oo aada leedahay xaq baa iga maqan iyo inaad u qof baa wax badan la siiyey kale labow ilaah baa fa subxaanahu ummaduhu uumay kana faqiir ka dhigay kana taajir ka dhigay meeshaan nahaaran ka dhigay tana roobkii roobkii ku yareeyey ama uba diiday marka taasi dhibaato ma lehe maxaa idinka maqan hal dalamtukum ma idin dulmay min xaqikum xaqa allahaydaan min shayin waxba qaaluu waxay yidhahdeen laa nama aadan dulmin qaala eeba wuxuu yidhi kuwa dheeraadkan kuwan siiyey fadli aniga deeqdaydii wey uutuuhi waxaan siiyaa manasha qofka inaan siiyo aan doono wey wa fii qowli nabiga hadalkii sala allahu calayhi wasalama uu yihi khufifa waa la fudaydiiyey calaa daawuud nebi daawuud korkiisa calayhi daawuud korkii asalaam nabadgelya ha ahaatee alqur'aan alqiraa'atu wax akrintii baa loo fudaydiiyey oo fa kaana wuxuu ahaa daawuud ya'muru ciidamadiisuu fari jiray bidawaabihi wuxuu dhihi jiray meel baan aadayaa faraska halay raro inta la kooraynayo la xakamaynayo ayuu dhammayn jiray towraad oo dhan ama zabuurba fatusraxu fatusraju markaasaa faraskii la kooraynaya yaqra'u lqur'aan wuu akrinaya qur-aankuu akrinaya waa maxay atawraata awi zabuur qabla an tusaraja intaanba la koorayn wa dawaab dawaabuhu intaan daabadii la kooraynin in rarkii loo idlaynin ee hogaankii xarigga lagu xidhaayo wuu dhammayn jiray daawuud waxaa wanaagiisa ka mid ah walaa yaakul ma cuni jirin ilaa min camali yadihi xalaal quudadka gacantiisa waxay kasbata waxaan ahayn ma cuni jirin wa fii qowlihina waa ku sugnaatay nabiga calayhi salaam korkiisa nabadgelyahaatee uu yidhi ilaa xasada majarasho ma jirto ilaa fitnatayn laba nin unbaa lama jaran kara xasadka kan lafdigu xasad ha noqda laakiin macnuhu laba kala fogo midii waxa wey qof eebba wax siiyey waxa wuxuu raba ha noqdo cilmi la siiyey caqli la siiyey xaruur la siiyey cunto la siiyey urux la siiyey intaad ka jirata adiga inaad damacdo in wixiisa lagu soo wareejiyo kawaa kabiira min alkabaa'ir waa lagu cadaabmudanaya mid kaa ka duwan waxa wey qofkan waxaa la siiyey wax lamida waxaad ogtahay eebbe inuu hayo waxaan wax lamida kolkaa kani xusuusta umaad ka qaadatay waa ka qalin daaratay laakiin eebbaad wax warsatay hib baa magaceeda la yihaa xasadna waa la yihaa taasi eeb male haddaba adduunka nin ku nool oo la yidhaha ilaahu sidii ayaa kaa dhiga ma jira laba nin baa jirta aan nin saddexaad lahayn nabiga cumuumkuu sameynay laa xasada ilaa fitnatayn wax laysku kanto laysku majarto laysku jeclaado oo la yidhaha qofkan waxaa la siiyey wax lamid a ah low yaa siiya laba keliya taajir waa labama ninka koowaad alawalu rajulun haddaad tidhaahdaa rajulin oo fitnatayni ka badashaa nabadu rajulun alawalu rajulun waa nin aataahu llaahu eebba siiyey alqur'aan qur-aankii baa eebba baray lafdiga macnaa eebba isugu daray fa huwa isaga yatluuhu qur-aankii buu akhrinayaa ana alley habeenka saaxadihiisa wa ana annahaar maalinta saaxadaheedii buu akhrinayaa idan ninkaa qur-aanka eebba u sahlee baray ilaan dadaalka macalimiinta waa dadaal fahmada wiilka waa fahmo laakiin qofkan qur-aankii inuu barto ilaah weyne waaxidka waxaa ku sugnaatay qur-aankiisa kariimka alraxmaanu callama alqur'aan ilaaha raxmaana qur-aanka dadka bara inta asbaab wey waxaad dhici karta markaasan eebba kuugu talagelin macallinka intuu aad kuugu dadaalo oo waalidkaa kuu dadaalo ood adiga dadaashid inaad bara weyso istaagto ama googoyn iyo caraarad iyo dhuumashaalaad gashid ama haba ku geli waayo allaan ku barin waxaad ogaatay kolka barashada qur-aanka alraxmaan callama alquraan waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiir man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin kolkaa wax inaad garatid ood wax fahamtid gallad eebba ka timaadow idan isagaa la barya sabab ilaah loogu dhowaado oo wax lagu bartana taqwada ugu wanaagsan wasadaqa allaahu fii qowlihi waataquu llaha wayucallimukum ullah imaamuna shaafic raximahullah baa diinta ku adkaatay shiikhiisa wakiic baa la dhihi jiray wakiic ibni ljaraax buu u yimid sheekhana waxaa baran lahay buu yidhi adna haddaad ii dadaashay adna aan dadaalay wax waa i geli talake dadaalkaagii iyo kaygiiba waa luumay hal ma garanayo imaamu shaafici wakiic baa yihi taqwallaahi baa laga rabaa labadeennaba bal ilaah ka cabso muxaramaadkana iska ilaali maamuuraadkana gudo imaamu shaafici sidii buu yeelay wax soo celiyaa la weyy markuu bartay diintii yuu sheekadii shaacir buu ahaa imaamku gabayo aftaama oo laashina oon gadaashii la hadlaynin buu ahaa wuxuu yidhi sheekadii yaray buu gabay noogu sameeyey shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdi fa arshadanii ilaa tarki almacaasi wa akhbaranii bianna wa nuurullaahi laa yuhdaa lixaasi wuxuu yihi sheekh wakiic baan waxqabasho la-aantaydii u sheegtay wuxuu igu hanuuniyey inaan macsiyada dhaafo waxaad ogaatay macsiyada inay qalbiga madoobeynayso wasadaqa allaahu fii qowlihi kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun gafafka gaallimada gardarada xaaraan cunidda wixii baa qalbigii madoobeeyey maxaa gelaya qalbigaa dhintay horta qalbiga nadiif taqwe iyo tawba la imo qalbiga markuu nadiif noqdo wax ku celinaya male idan qofka koobaad waa qofkaas qur-aanka ee babaray ee cawiya maalin ba akrinay qofkaasi waa waxa la yihaa allow yaa siduu midkaan qur-aan u bartay anna qur-aan ii bara laakiin yaa kan qur-aanka iga sii hadhin walaa tatamanaw maa fadala allaahu bihi bacdakum calaa bacdin waxaad raadinaysa qur-aankiisuusan noqonin ilaah weydii was'alu llaaha min fadlih bangiyaalkii abwaa buuxaane ilaahu kan bacdaa baraya saad u bartay ii bardhe isna la tasha waxaa tira adanoo saad ku baratay aan waddadii mare qofkii koobaad wey qofkii labaad laynooma sheegin maal xalaala laa eeba siiyey ka gadaalna inuu xaqa ku halaago oo maalkii wax ku maamulo baa eebba ku hanuuniyey kaasna kii labaad wey labadaasaa la dhihi karaa ilaahu qofka kan aada hanti iyo hanuun isugu dartay xoolana waad u dhiibtay xaqiina waad ku hanuunisay kolkaasuu masaajid dhis iyo masaakiin arad bixin iyo muslin gargaarin iyo qof jiran daweyn uu xoolihiisii ku baabi'iyey allow midkaan siaad yeeshoo kale iga dhig waa la dhihi wa fii qowli nabiga hadalkiisa uu yidhi taraktu waa tegey fiikum idinka dhexdiinna maa baan idinka tegay wax intamasaktum haddaad qabsataan bihi kaan idinka tegay lan tadiluu aydan baadiyoonayn bacdi aniga gadaashaydii wey rag qalbigooda nuuraya oo sida korontada wax u fahma ba asxaabtu ahaayeen si ka daran markaasaa nabiga la hadlay calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi ina cabdan khayarahu llah addoon eebbe leeyahay baa eebbe dooramaadiye laba kuu rabo albaqaa'u fi dunya adduunka inuu iska joogo waliltixaaqu birafiiqi laclaa samadiiyo jannadiiyo eebbe inuu aado baa addoon la dooramaadiyey fakhtaara arafiiqa alaclaa eebbuu doortay addoon saasa meeshaas markuu nabiga mara abubakar baa gartay fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina yaa rasuul allahi buu yihi markaad adiga inaad tagta dooratay annaga horta aan dhammaano waxaan kugu furanaynaa ilmaha bilcaanta aabbooyinka aabbayaalka hooyooyinka wuu gartay markaasaa nabigu yihi abwakariikaagi aan sheekadeeda dhamaystir waxaan wax dhammaaday marka markii saas loo dareemay in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u dhammaatay baa calaaca la bilaabay iyo walbahaar iyo war haddii nebigu dhinto soo baabi'i mayno markaasaa nebigu dadka ka tacsiya wey waxaan idinka tegey wax haddaad qabsataan aydaan dabaday lumaynin oo aada la mid noqonaysaan anoo hadda nool waa maxay alkitaabu wasunna haddaad qur-aanka iyo xadiidka qabsataan ood haysataan anoo nool baad la mid tihiin wey mami maysaan tartaarankaasaa la dhaafay alkitaab wa sunna xaggee lagu ogaa aw saajidda yaalyaali ama saanoo kale waa la laqbaysta waa la iska dhaafaa meeshii lagu laqbaysiye masaajidka inta lagu dhaafo ama jaamac inta la ursado oo madaxa iyo indhaha lagu qabsado iyo wadnaha aa meeshii la iska dhigay taas ma wax noqonaysa yaa lilahi alcajib taraktu fiikum dhexdiinna waxaan uga tegey ma qur-aan iyo xadiid wey intamasagtum haddaad ku dhegtaan bihi isaga lan tadiluu aydan baadiyoonin bacdii gadaashayda waxaana wey kitaab allah eeba kitaabkii wa sunata rasuulihi rasuulka sunnadiisa sala allahu calayhi wasalam waa maqasheen hadda hidaayaa jirta sidii hore waa laga fiican yahi hidaayada jirta waxaa lagu baraarugay in xalli dhibaatooyinka muslimiinta haysta ayan xallismayn haddaan kitaabkii sunnadii loo noqonin markaasaa la arkay dadka oo isku yeedhajinaya ama xag barasho ahaan ama xag ku dhaqmid ahaan baraarugii colaad baa la kawsatay colaadda waxay ka bilaabataa magaca waxaa la yidhaahdaa muslimiinta seeflaboodka muslimiinta mintidka ah mar bay u fiican yihiin markay yidhaahdaan muslimka asal raaca ah markaasaa lagu leeya mutajamid baa tahay akh tafaahumka is-afgarashada reer magaalnimada ma ogoli qur-aankii xadiiskii ba agtaaganta qowlkii rasuulka waa ka intamasaktum ilaana kitaabkiisa kariimkaa muxuu ku yihi fii suurati alacraaf waaladiina yumasikuuna bilkitaab dhab la yidhaaha la raba laakiin inta warqada lagu qoro teesare minashibiya waa muslim iqaamada waa muslim baasaboorka waa muslim xibri cala alwaraqa warqadaa muslima kuugu taalla ee waxaa tahay lama arko yaa laytaka adoon warqad ba lahayn oon baasaboorna qaadanin feesarana qaadanin iqaamana qaadanin laakiin muslim noqda muslim toosan noqda oo markaa eebba buuggiisa ay muslimnimo quman kuugu taal warqadahan waxba ma beenbeenta wa qowlihi nabiga hadalkiisa caleyhi korkii asalaam nabadgelyaha ahaatee uu yidhi laa tusadiquu ha u rumaynina ahlalkitaab kitaabka dadkii la siiyey waxay yidhaahdaan waa runtiina dhihina walaa tukadibuuhum hana ku beeninina maxaa yeelay kutubbaa dadkan usoo degtay waxay sheegayaan runna waa noqon kara beenna waa noqon kara kolka duuduub ha u qaadani ee waquuluu waxaad tidhaahdaan aamanaan rumaynay biladii kii unsila la dejiyey ilayna annaga qur aanka naga iyo xadiidka naga iyo wamaakii unsila la dejiyey ilaykum idinka tawraad iyo injiil wa ilaahunaa axadkaanu caabudno wa ilaahukum kaa idinku caabudaan waaxidun waa mid wa naxnu annaga muslimiinta ah lahu ilaaha aan caabudno ayaan muslimuun u hoggaansanahayu afar iimaanudii malaayiin malaayiin baan rumaysay min alculamaa aqoon-yahanada diinta ka mida waalxukamaa abwaanada murti dhuuxyada ah ka mida wa ahliliimaan intii eebba iimaan u gartay dhammaantood fii kulli zamaan wakhti la arka kulligii gudihii iyo wa makaan meel la joogaba waictiqaaduhum iyo iyaga niyo ku-hayntooda ictiqaadkii aljaazim ee go-na aan shaki ku jirin biana allaha eebbaweyne tacaalaa korahaye qad ansala inuu eebba dejiyey rumeeyaan kutuban kutub buu dejiyey awxaaha uu kutubta u waxyooday ilaa rusulihi eebbaweyne rusushiisa uu u waxyooday wakhiirati innaas dadka kuwa doorar u ah min khalqihi eebba khalqigiisa inta kale laga doortay wadamanaha wuxuu kutubta eebba dhexgeliyey maa araada wixii eebba inuu dhexgeliyo uu damcayo min sifaatihi tilmaanihiisa wa akhbaari kaybihi waxyaalaha qarsoon ka warbixintoodaa wa bayaani sharaa'icihi eebba weyne sharaa'iduu jideeyey caddaynteedaa wa diinihi diinuhuu dejiyey wa wacdihi yabooha uu mu'miniinta u yaboohay wa waciidihi goodiga eebba goodiyey aladila alcaqliya waxaa dhammaatay adiladii caqliga ahay kow waxa weeye daliilka koobaad dacful insaani insaanka tabarxumadiisa iyo waxtiyaajuhu insaanka u dhibqabidiisa ilaa rabbihi uu u dhibqabo fii islaaxi jismihi insaanka jismigiisa ama badankiisa in loo suubiyo wa ruuxihi naftiisa loo suubiyo ayaa yaftadli wuxuu keenayaa inzaala kutubin kutub dejinteed tatadaman waxda ku sidata atashriicaat sharciyaat iyo walqawaaniin xeerar almuxaqiqa ee sugaysay lilinsaani dadka kamaalaatihi dhammaystirnaantiisa u sugaysay wey iyo wamaakii tatadalabuhu ay dalbanayso xayaataahu insaanka labadiisa nolol uu maanta adduun ku nool yahay berrina aakhire wuu ku nool yahay aluulaa noloshii hore ee tii adduunka iyo walukhra noloshii dambe ee tii aakhira laba lamaa goortii kaana rusulu rusushu ay noqotay hum rususha alwaasita dhexdhexaadiyayaal bayna allaahi eebbaweyne tacaalaa korahaye alkhaaliq ee wax walba uumay iyo wa bayna cibaadihi eebbaweyne addoomihiisa dhexdooda markay rususha ku jirto oyeebba warka ka keenayaan addoommahana u keenayaan addoommihii almakhluuqiin ee la uumay wa kaana arusulu rusushuna ay noqotay ka kayrihim iyaga kayrkood oo kale oo min albashari dadka yaciishuuna waxay rusushu noolaanayaan zamanan qadar bay noolaanayaan suma ka gadaal yamuutuuna waa dhimanayaan ee falow lam takun haddayan ahaanin risaalatuhum rususha waxaa lala diray qad tadamanathaa mid sidata kutubun haddayan kutub risaaladii ku alin kutubtaasoo khaasatun oo gaara ah, lakaanat waxay ahaan lahayd risaaladii tadiicu mid lunta bimawtihim mawti rusuli rususha geerideeda bay risaaladuna la lumi lahay waa kii hadeer nabiga lahaa waxaan idinka tegaya wax haddaad qabsataan ciidaan dabaday lumayn falow lam takun wayabqa annaasu dadkana waa hari lahaa bacdahum rususha gadaashood bilaa risaala iyagoon diin lahayn walaa waasita rasuulkiina waa dhintay aan nabina lahayn bay hari lahaayeen fayadiicu algarab dan baa lumi lahay alasliyu ee asalka ahay min alwaxyi qur-aanka dantii laga lahaa oo dadkii hidaayadiisii ah baa lumi lahay warisaala risaalada dantii laga lahaa ahna hidaayatu alkhalqi tii baa lumi lahay fa kaanat waxay noqotay haadihi arrinkan xaalan xaalad bay noqotay arrin takhtadii keenta insaal alkutub kutub dejinteed alilaahiya ee bal loo nisbeeyey bilaa shakin inay arrintaa keenayso walaa raybin muran lahu saddex idaa lam yakun irasuulu hadduusan rasuulka ahanin rasuulka addaaci u yeeraaya dadka ilallaahi eebbaweyne ugu yeeraaya tacaala korhaye yaxmil hadduusanba rasuulka naftiisa wadan kitaaban hadduusan rasuulku kitaab wadan min cindi rabbi rabbigii agti hadduusan kitaab kaba wadan oo fiihi ay kitaabka gudihiisa ku sugan tahay adtashriic wixii loo jideeyey ummadaha iyo walhidaaya hanuunin iyo walkhayr khayrkii haddayan ku sugnayn sahula waxaa fududaan lahaa cala annaasi dadka korkiisa waxaa u fududaan lahaa takdiibuuhu inay rasuulkii beeniyaan wa inkaaru risaalatii risaaladiisii inay dafiraan baa sahlanaan lahayd laakiin kitaab uu wata see loo dafiraya wuxuu sheegoo dhan baa la arkaya mucjiza iyo aayaad bayinaada fa kaanat waxay noqotay haadihi middatanna xaalan arrin bay noqotay taqdii keenta biinsaali ilkutub kutub dejinteed alilaahiya eebbaweyne loo nisbeeyey liiqaamati alxuja garti oogiddeeda cala annaasi dadka dushooda lagu oogo wey sida garta loogu oogayo sidee wey xijaaba la heli lahaa qiyaamo markii la tago baa dadku odhan lahaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanatabic aayaati quraysh baaba dhihi jirtay lain jaaahum nadiirun layakuununna ahdaa min ixda lumam ilaah haddaad rasuul noo soo bixiso oo kutub noo dejiso sida yahuud iyo nasaar ku caasin mayno bay ohan jireen marka garta eebbe lagu helaya waxaa weeye eebba rasuul imaadan soo dirin kitaabna ima dejin waxaad raalli ka tahay ma aqaan waxaadan raalli ka ahayn ma aqaan arrintaa maxay noqotay arrin keenta in kutub la dejiyow liiqaamati alxujati gartii baa la oogayaa cala annaasi dadka korkiisa ayaa lagu oogayaayo war rasuul baan idiin soo diray kitaabna waa idiin dejiyey caqli baan idiin yeelay dhaga wax maqlaan idiin yeelay indhan wax arkaan idiin yeelay wixii aan rabaan idiin sheegay wixii kale waa idiin diiday maxaad yeesheen baa imanaysa gartii marka waa nagu cadda ma dhihi karnaa maa ja-anaa min bashiirin walaa nadiir faqad ja-akum bashiirun wanadiir waa idin yimid wey kolka saas karta inay ugu cadaatana waxay noqotay arrin keenta in kutub la dajiyo wallaahu aclam